xiliyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda baf kale lawaa kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha waa labaatan todobada bisha nofembar sanadka labada kun iyo barnaamijka waxaa ku eegi doonaa duwe bedmo kulmadii horyaalka brmeliga la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta munaad guushii muhiimka ahayd ee ka gaadhay kooxda kubadda cagta everton aynu eegi doonaa sidoo kale kooxda kubadda cagta tottenham hosba saddexdii kun ugu dambeysay guuldaro xanuun badan ayay qaadanaysay iyadoona kulankii shalay astonvilla ay laba gool iyo hal lagu garaacay sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa horyaalka laliyaha aad yaryal iskugu haya kooxda kubadda cagta real madrid ayaa saddex gool waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta real soshid waa kooxda kubadda cagta kedis halka real soshidana laba gool halka ku garaacda kooxda kubadda cagta sevilla sidoo kaleeto talyaani ayaynu doonaa wararka ugu waaweyn xalay kulankii weynaa yuventus iyo inter milan wax ku barbaro hal gooli hal gool halka romana iyaguna saddex gooli waa hal gool ku garaaceen sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulamada la ciyaari doono horyaalka laligaha kulanka ugu xiisaha badan waa jeruna iyo weliba kooxda kubadda cagta leydka bilbao jeruna waxay doonaysaa inay dabcan hogaanka horyaalka laligaha gacanta ku dhigaan haddii ay badiyaan suuqka liibsiga ayaynu eegi doonaa osemhen waxaa laleeyahay wuxuu ku dhowyahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaase kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho ça va aller. On te met en grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. dhegeystayaal haddana kubilaabanah barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho hadaba kooxda cagta united ayaa guul weyn ka gaartay kooxda kubadda cagta everton kulan ka dhacay garoonka ee goodsamburg stadium hadaba kooxda cagta united xil ciyaareedkan oo markii ugu horeysay laba gool ay ka badan ay ku badanayaan tartanka horyaalka bremeliga goolka koowaad waxaa dhaliyay ciiryaanka daadiyar ee lagu magacaabo garnaajo gool inabaan caadian goolkan waxaa loo arkaa goolka xil ciyaareedkan kana ugu quruxda badan waa haddii goolasha kale ama xil ciyaareedkan aan gool sidaa aan la dhalin diego daylod ayaa ka caawiyay goolkaasi waxaa gool islaab ahaa oo aada u qurux badnaa oo hadda kahorroonay waxaweyaan labadkunkii uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee manchester city sidoo kale marcos rashford oo ayadanba eh, gool aan haysatay ayaa konton lix daqiiq ciyaarta markay mareysa marshal ayaa lagu galay ciyaaryaanka eh, u ciyaara koox kubadda cagta everton ninka lagu magacaabo ashleyank ayaa qaladkaasi sameeyey marcos rash ayaa goolka labaadna dhaliyay saddexaadna anton marshial ayaa dhaliyay laakiin markaad eegto koox cagta united waxaa aada iyo loo ammaanaya eh, ciyaaryahanka dahdayaar ee lagu magacaabo mino hadaba ciyaaryahankan lagu magacaabo cobi mino waa ciyaaryahan innabaanan caadihan waa sideed sano jir dhashay sagaal iyo tobankii abril labada kun iyo shantii marka ciyaaryahankan gaana ayay laakiin xulka england ayaa eh, uu matalaya oo dabcan oo england ayuu ku dhashay laakiin asal ahaan ciyaaryahankan gaana ayuu kasoo jeedaa haddaba ciyaaryahankan xalay aad yaad ay u dadaalay waana ciyaaryahanka loo doortay xalay ciyaaryahanka ugu wanaagsan man of the matchka loo yaqaano waana ciyaaryahaanka eh, aadka u khatarta badan eh, tanhagen waxa uu shaaca ka qaadin ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahan inabaana caadihayn xalay isaga ayaa lagu aaminay qeybta dambe ciyaarta markaad eegto ama lambarka lixaad isagayaa dabcan eh, harri maguire bruni kasoo qaado mar kasoo qaado factor londolof mar mectubanasiiyo mar bruno ha u baaso mar garnajo hau baaso sidoo kale marna rash hasiiyo marka ciyaaryahankan xalay aad u dadaalay waana ciyaaryahanka xalay aadka u khatarta badnaa kabtankana bruno fernandes waxa uu shaaca ka qaaday waxaynu haysanaa laba ciyaaryahan oo waana ciyaaryahanka lagu magacaabo mino oo isagu booska casamiro iyo waliba booska ninka lagu magacaabo ninka ambarbad layihahdo booskiisii buuxiyey marka ciyaaryahankan lagu magacaabo mino waa ciyaaryahan mustaqbala ah. marka waxaa loo arkaa in ay isfahmayaan isfahan fiican uu kala dhexeeyo isaga iyo mactomany iyo waliba ninka lagu magacaabo bruno fernandes marka ma united guushii gaareen hadda waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ma united ay tahay koox lixdii kul ugu dambeysay horyaalka bermelig ay ciyaareen shan kulan ka mid a horyaalka ay guuleysteen afar iyo labaatan dhibic ayay leeyihiin saddex toban kulan oo ciyaareen sideed kulan ayaa dabcan ay guuleysteen markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxda arsenal ayaa kooxda xilli ciyaareedkan guulisha ugu badan gaartay iyo mancity mis sagaal kulan ayay badiyeen arsenal oo kale waxay baday sagaal kulan mancity oo kale sagaal kulan halka liverpool iyo aston villa iyo iyo kooxda kubadda cagta sporis iyo united ay wada badiyeen sideed inkastoo aan iraada aston villa sagaal kulan ay badisay marka united xil ciyaareedkan sideed kulan ayay badisay shan kulan ayaa la garaacay marka united xil ciyaareedkan iyagu waxay ku wanaagsan yihiin ciyaarahooda inta badan daroo kuma dhamaado xil ciyaareedkan saddex kulan oo ciyaareen shan kulan ayaa la garaacay saddex iyo markii la yihaahdana sideed kulan ayay badiyeen wax daroowa xil ciyaareedka maysan gelin lix gool ay dhaliyeen xil ciyaareedka lix iyo waa laga dhaliyay marka united afar iyo labaatan dhibcood ay leedahay haddii ay badiyaan kulanka xiga todoba todobaiy labaatan dhibcood ay tagi doonaan waa hadii kulanka soo socda badiya newcastle ay u baxayaan oo inabaana caadiyahan marka kulan xiiso badan oo kooxda kubadda cagta united u qalmeen inay kulankaasi badiyaan eh, iyadoona kooxda kubadda cagta everton markaa m united bawaayadanba kooxda kubadda cagta everton saddexdii kulan ugu dambeysay ama afartii kulan ugu dambeysay way ka badanayeen kooxda everton united ayaa inta badan adkaanaysa xalay oo saddex gooli waxba mar laba gooli hal mar saddex gooli hal mar laba gooli hal marka shantii kulan ugu dambeysay afar ka ah ayaa la garaacay kooxda kubadda cagta everton haddaba everton xaaladda ayaa kusii xun xilciyaareedkan afar dhibic ayay leeyihiin inkastoo toban dhibcood laga jaray xalay jamaahiirta kooxda kubadda cagta everton waxay ay wateen boor oo ay ku leeyihiin musuq maasuq xoogan ayaa ka jira gudaha horyaalka brimier leaga marka kooxda kubadda cagta everton guuldaro xanuun badan ayaa la gaarsiiyey haddaba kooxda kubadda cagta united waxaa la aaminsan yahay in xilli ciyaareedkan tafoorkoodii ay dabcan u dagaalami karaan xataa horyaalka bermelig way u furantaa kooxda kubadda cagta munited sababtay tahay afar iyo ay leedahay kooxda munited halka kaalinta koowaad naadiga ku jirtana ay leedahay soddon dhibcood lix dhibcood keliya ayaa u dhexeeya haddii arsenal laba kulan soo socda ee la garaaco mayunated labada kulan soo socda ay badiso waxaad arkaysaaba in arsenal iyo iyo isku dhib laakiin xalay waxaa aad iyo loo dhaleeceeyey kooxda kubadda cagta munited waxaa laleeyahay sababta ay ugu farxeen maxay tahay maadaama kaalinta lixaad ay ku farxeen taageeryaasha mid ka mid a ah ciyaaryahanadii ugu khatarta badnaa taarikhda soo maray kayn ciyaaryahanka lagu magacaabo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay aad iyo aad ugu welwelsan yihiin taageeryaasha ama manchester markaad aragto manchestertii hore iyo manchestertan hadda waxaad arkaysaa in ka kubadda cagta hadda ay ku faraxsan yihiin kaalinta lixaad manchester weligooda waxaa weeliyay kaalmaha koowaad hadii kaalinta koowaad aysan ku jirin labaad iyo saddexaad ay ku jir jireen laakiin hada waxaad arkaysaa kaalinta lixaadba inay noqotay mid markaasi lagu farxo hadii anu eegnana koox kubadda cagta sporis iyagoo iyo astovilla iyaguna way wada ciyaareen kooxda astovilla ayaa dabcan laba gool iyo hal ku badisay dhanka laliigahana real madrid ayaa eh, baashaashay oo saddex gool ku garaacday markaad eegto laakiin kulanka ugu xiisaha badan caawa jira waa jeruna iyo weliba kooxda kubadda cagta atletic bilbao haddaba atletic bilbao markaad eegto eh, dabcan iyoiyo jeruna kulankii ugu dambeysay saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee eh, atletic bilbao waa jeruna ayaa guuli ka gaartay laakiin jeruna iyagu waxay ku ciyaarayaan caawa hoomkooda ama gurigooda xil ciyaareedkan markii gurigooda ay ku ciyaarayaan ama hoomkooda xil ciyaareedkan markii ku ciyaarayaan waa kooxda aadka u khatarta badan shan iyo toban dhibcood ayay ka heshay lix kulan oo guurigooda ku ciyaareen shan ka midana waa ayna badiyeen marka jeerwin waxaa leeyahay xilli ciyaareed cajiib ah ayay qaadanayaan oo xilli ciyaareed aada iyo aada u fiican iyadoona koox kubadda cagta jeruna eh, xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada idil markay ciyaareen eh, ah, saddex iyo kulan horyaalka liigaha kow iyo toban kulan kamid ah ayay badiyeen hal kulan ayaa la garaacay hal kulan ayay barbaro galeen kow gool ayay dhaliyeen lix gool ayaa laga dhaliyay halka shan iyo toban goolo nadiif ay haystaan halka atletico bilbawna iyaguna afar labaatan dhibcood ay leeyihin marka waxay doonayaan in toddoba iyo labaatan dhibcood ay markaa tagaan eh, iyadoona koox kubadda cagta barcelona iyaguna kow iyo soddon dhibcood ay leedahay atletico bilbao waa atletico de madrid soddon iyo kow dhibcood jeruna soddon iyo afar iyo madridna soddon shan haddaynu eegnana ah, eh, dhegeystayaal markan kooxda kubadda cagta ee eh, astonvilla iyo weliba kooxda kubadda cagta sports ayaa wada ciyaaray kulankii muhiimka ahaa haddaba kooxda kubadda cagta astonvilla aad id ayaa loo ammaanaya oo markii laga xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan garoonka sports stadium ayay ku badiyeen astonvilla xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan markaad eegto wanai imri waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu khatarta badan waxaana la aaminsan yahay eh, bishan hadda sii dhammaaneysa ee november in dabcan loo dooran doono tababaraha ugu wanaagsan maadaama bishan kulmadii ugu dambeysaba ama labadii kun ugu dambeysaba uu laba gool ayay ku garaaceen kooxda ah, kubadda cagta aston villa kooxda kubadda cagta spors kulankaana eh, aston villa ayaa saddex dhiba qaatay oo saddex dhibood ay qaateen goolka koowaad ee loselso ayaa bilaabay oo spors ka tirsanaa kadib ciiraanka lagu magacaabo bao torres weliba ole watkins ayaaba labada goolba ee eh, kambaa ku sameeyey oo labada goolba dhaliyey hadaba tobabaraha kooxda kubadda cagta spols ange bostogoglu saddexdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka brmer leaga waa la garaacayay markataa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta spols ee wadada guuldarada ay kusoo laabteen tusaalahaan kale saddexdii kulan ugu dambeysay mar astonvilla ayaa garaacday mar kooxda kubadda cagta wolfis ayaa garaacday marna chelsea ayaa afar gool iyo hal ku garaacday taasi oo ka dhigan in xataa saddexda kulan kusoo wajahan uu noqon doono saddex kulan aad u adag kooxda stebwaa postogoglu sports waxay la ciyaari doonaan todobaadka soo socda kooxda kubadda cagta mancity kadibna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta westham kadib waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda newcastle marka waxaa leeyahay bosta goglu oo ayadanba wanaagsanaa ah. wadada guul darada ayaa bilaabatay oo markii la eego laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay astonvilla aad iyo aad ay u khatar badan tahay dhanka horyaalkaada liigaha ah haddii aanu eegnan dhegeystayaal kooxda kubadda cagta real madrid ayaa saddex gool waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta kadis kulan markaa ee muhiim rodrigo ayaa laba gool dhaliyey isagoo dabcan hal goolna caawiyey marka rodrigo nabacaadi maaha xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya halka sidoo kaleetna jodi bellingham oo ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta real madrid oo isagana shabaqa uu soo taabtay ama shabaqa uu gaaray haddaba ciyaaryahankaha jodi bellingham xil ciyaareedkiisii ugu khatarta badnaa ay qaadanaya kooxda kubadda cagta real madrid ciyaaryaankan uu ku cusub yaha sidaas ay tahayna waa ciyaaryaanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee real madrid shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee madrid afar iyo toban gool ayuu siiyey saddex goolna waa waxaaweeye halka horyaalka wadanka sbeina labaiyo toban kulan uu u ciyaaray kow iyo toban gool markaasi dabcan uu siiyey ama uu dhaliyay baa real madrid hada hogaanka horyaalka iyaga ayaa gacanta ku haya halka talyaanigana kulankii ugu xiisaha badnaa xalay uu dhexmaray kooxda kubadda cagta inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus macalin ninka lagu magacaabo masimiliano alegri hal ciyaareedkan aad aday u toosiyay kooxda kubadda cagta ee halka inter milanna macalin simeon zagi waxaweyaan isagana aad aad u khatar badan yahay haddaba markaad eegto eh, dusan falofic ayaa gool kuwaad bilaabay ciyaartii markii maraysay labaatan daqiiqo kiesa ayaa ka caawiyey kadibna lowtaro martines ayaa goolka barbaraha keenay marcus turam ayaa ka caawiyey haddaba turam xilciyaareedkii ama xilli ciyaareedkan aad ee aad ayuu u khatar badan yahay isagu sababtay tahay toddobiyo toban kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda inter milan lix gool ayuu siiyey shan goolna waa u halka iiraanka lagu magacaabo lowtaro martines xil ciyaareedkan isagana aadaeed u wacdareenayo toddobiyo toban kulan uu ciyaaray kooxda kubadda inter shan gool ayuu siiyey hal goolna waa u halka saddexiyo kulan horyaalka seereed ee talyaaniga u ciyaaray saddexiyo gool wedeliyey saddex-iyo tobankii kulan ugu dambeysaba hadda hogaanka horyaalka waxaa isku haya inter milan iyo yuventus kooxda inter milan waxay leedahay soddon laba dhibcood halka kooxda kubadda cagta yuventusna ay leedahay soddon dhibcood milan ama ac milan lix dhibcood ay leedahay marka sanadkan waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta inter milan iyo yuventus inay ku dagaalami doonaan isku deetaha wadanka talyaaniga hadii aynu eegnana warar kale jira roma iyagana way badiyeen waa saddex gooli hal ku garaaceen kooxda cagta udinese halka sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, fulham iyo weliba koox kubadda cagta wolfs ay wada ciyaari doonaan caawa sidoo kaleetana jeruna iyo weliba koox kubadda cagta atletic bilbao jeruna waa kooxda xilli ciyaareedkan horyaalka laliigaha inta badan gacanta ku heysay marka caawana iyagu waxay la ciyaari doonaan ko iyo habeenimo kooxda kubadda cagta jeruna atletico bilbao ay la ciyaari doona marka jeruna haddii ay badiyaan hogaanka horyaalka laliigaha ayay gacanta ku dhigi doonaan waa kulmada caawa la ciyaari doono hadda hogaanka waxaa haysa kooxda kubadda cagta madrid soddon shan dhibcood ay leedahay jeruna soddon afar dhibcood atletico eh, madrid soddon iyo kow barcelona soddon iyo kow real sociedadna shan iyo labaatan dhibcood weliba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho Magic System, Rev One, Shaoki. haddiinu eegno ciyaaryahanka daadayar ee kooxda kubadda cagta ma united ninka lagu magacaabo garnajo ayaa waxa uu ka hadlay goolkii islaabka ahaa ee ku quruxda badnaa uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta everton wuxuu leeyahay wuxuu ahaa kulan aadaad u xiiso badnaa dhammaanteennaba waxaa noo caddeed ayuu leeyahay saddex dhibicna aanu qaadano sababta taa muhiim inoo ahayd sanadkan waynu dagaalami doonaa ayuu yidhi marka goolkaasina wuxuu yahaa gool taariikhiya ah aad ayaan u jeclaystay markii aan dib u daawaday uu yidhi garnaajow waxaana washaaxa ka qaaday in sanadkan wax badan loo rajeynayo in kooxda kubadda cagta ee man united waxaa weyaan toofoorka xataa markii aad eegto kooxda kubadda cagta man united sanadkan horyaalka bermaliga meeleer kama jiro sababta tahay kooxda kubadda cagta liverpool afar dhibcood ayay ka sareysaa sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mancity shan dhibcood halka kooxda kubadda cagta arsenal oo hogaamiyaasha hogaanka premier leaguana waxaweyaan soddonkood dhibcood ay leeyihiin marka kooxda kubadda cagta unitedna waxay leedahay labaatan iyo afar dhibic marka muhiima u aheyd kooxda kubadda cagta united in saddexdaasi dhibcood ay qaataan sidoo kaleeto kabtanka kooxda kubadda cagta united bruno fernandes ayaa waxaa ku tilmaamay ciyaaryahanka daadiyare garnajo mid aad iyaad u khatar badan isagona koraya wuxuu leeyahay mustaqbal fiican ayuu leeyahay marka bruno fernandesna isaga xataa wuxuu yidhi goolkaasi waa iga yaabiyey wuxuu ahaa gool oo markii la eego waxaweyaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee furtoon ay ka naxeen sidoo kaleetan taageerayaasha kooxda kubadda cagta united ay ku farxeen markaad egto kooxda kubadda cagta ee furtoon waxaa weeyaan iyagu way dadaaleen oo aad yaday u baastameen laakiin sidaas ay tahayna saddexda dhibcood kooxda kubadda cagta united ayaa aad iyo aad markaasi kaga rooneed kooxda kubadda cagta everton oo united ugu dabaatay guul ayay ka qaateen kooxda kubadda cagta everton kulankaasi wuxuu ahaa kulan markaasi muhiima ah oo erik tanhaag ish lagu hayay maadaama kooxda kubadda cagta united waayadan ay dhibaataysaneed laakiin markaad eegto xil ciyaareedka horyaalka bermaliga lixdii kulan ugu dambeysay horyaalka bermaliga markaad eegto kooxda kubadda cagta united waa kooxda koowaad ee dhibcaha ugu badan heshay marka united kadib lixdii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay daro qaadatay waana kulankii koox kubadda cagta mancity sidoo kaleeto markaad eegto eh, sanadkan horyaalka brmeliga aad iyo aad ayaa la kooxda kubadda cagta arsenal aad ayay u badan tahay kooxda kubadda cagta mancity sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta eh, liverpool iyaguna waxaa weyaan inaba caadima xataa kooxda kubadda cagta asnavilla waxaa laleeyahay sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan sidoo kaletana kooxda kubadda cagta munit hataa ma foga sporisna sidoo kale iyaguna ma foga kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool virgil vantage ayaa waxa uu ka hadlay fursadda sanadkan cidda ku guuleysanaysa horyaalka premier leaga virgil vantage ayaa ku adkeysanaya in liverpool ay meel iska dhigtay dhibaatadii xilli ciyaareedkii hore wuxuuna muujiyey inay diyaar u yihiin inay mar kaleeto u tartamaan horyaalka premier leaga kooxda kaloob ayaa barbaro xali halha ah. waxa ay la gashay koox kubadda cagta masiti kulan ka dhacay garoonka itixaad stadium iyadoona ah, kulankaasi waa maalin sabtida marka koox kubadda cagta masiti kulanka liverpool wuxuu ahaa kulan lagu caajisay laakiin kulankaasi mucaaradka iyo weliba kooxaha arsenal iyo united way ku farxeen haddaba kabtanka wuxuu leeyahay xilli ciyaareedkii hore ee dabcan uma tartameynin horyaalka bermeliga laakiin waxaynu ahayd xilli ciyaareed qari ah laakiin sanadkan waxaynu rajayn doonaa xilli ciyaareedkan inoo noqdo mid aad iyaad u fiican ayuu yidhi virgil vantage oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool wuxuu leeyahay waxa aan eh, ciyaarnay kulan kasta wakhtigiisii waana wadada aan u mari lahayn weliba inay tahay inaynu iminkanba aynu u mareyno wax qarsoon maaha uu leeyahay inaynu doonayno inaan ku tartanno eh, horyaalka brimileaga sanadkan wax badan ayaynu u samayn doonaa ayuu yidhi marka waxaweyaan kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan iyagu xataa way ku jiraan way ku dagaalamayaan sababtay tahay xil ciyaareedkan liverpool keliya hal kulan ayaa la garaacay waana kulankii kooxda kubadda cagta liverpool iyo arsenal wada ciyaarayeen arsenal xil ciyaareedkan keliya hal kulan ayaa la garaacay waana kulankii newcastle united masitin laba jeer ayaa la garaacay waana kulankii wolfis iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal marka sanadkan arsenal liverpool aad yaad ay u khatar badan wararka suuqa libsigana haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool waa kooxda keliya laleeyahay horyaalka brmelig markii la eego qaadan karaysa ciyaaryaanka kelin hadaba haddaba eh, xidigii hore ee england ninkii la oran jiray ama ciyaaryaanka layidhaahdo johnson oo ahaa haliyihii hore ee xulka wadanka england ayaa aaminsan in wariyahaanka kooxda kubadda cagta b g keli mbabe uu u dhaqaaqi karo kooxda kubadda cagta liverpool sida laga soo xigtay ee eh, xidigan reer england kooxda reer england eh, waxuu leeyahay gaar ahaan kooxda kubadda cagta liverpool waa kooxda keliya u dagaalami doonto inay ciyaaryaankan ay gacanta ku dhigaan wuxuu leeyahay waxa ay had iyo jeer u hayaan eh, qorshe aad u fiican sababtee tahay ciyaaryahaankan isagu xataa uu jeclaan lahaa liverpool oo kale inuu ku biiro wuxuu intaasi ku daray uma malaynayo in qaabkooda uu dabcan ku qancayo yacni markaad eegto wuxuu leeyahay qaabka kooxda kubadda cagta liverpool dabcan aad yaad ay u qancaya wiilkan marka wax badan ayuu samayn karayaa imbabe aad yaad ay ku haboon yahay kooxda kubadda cagta liverpool iyadoona wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta liverpool haddii uu mow saalax uu ka tago in kooxda kubadda cagta liverpool ay baadiyagoobayaan ciyaaryahaan weerara marka sani ayaa ka mid a ayaa ka mid a keli imbabe waxa uu shaax qaaday in liverpool ay hooyadiisa aad yaad u taageerto wuxuu leeyahay hooyaday waxay taageertaa koox kubadda cagta liverpool marka waxaa laga yaabaa kooxda kubadda cagta real madrid haddii ay ka baxdo tartankan inkastoo kooxda kubadda cagta madrid wax weliba ay u samayn doonto sidii u heli lahayd kilin baabe laakiin waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta madrid labaatan milyan in ciyaaryaankan ay siiyaan mushaar ahaan macquul ma noqon doonto ciyaaryaankan waxay doonayaan in ugu yaraan toban milyan ay siiyaan laakiin waxaa leeyahay ciyaaryaankan isagu wuxuu doonaya lacag waaliya ama mushaar waaliya in uu ka qaato isla suuqa kaliibsigan haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta mancity markan waxay doonaysaa in arsenal ay kula dagaalanto ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta astonvilla waana ciyaaryahanka lagu magacaabo ee douglas luse kooxda kubadda cagta mancity ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay dib u soo celiso ciyaaryahankoodii hore ee mustaqbalka ahaa laakiin ka tegey haddaba kooxda kubadda cagta mancity ayaa xidigan qadka dhexe waxay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee fascodegama isagoo dabcan ay qalka ku duugay heshiis shan sano ah oo uu ku joogay kooxda itihad stadium laakiin isla markiiba amaah ayaa eh, lagu siiyay koox kubadda cagta jeruna haddaba ayaa afartan kulan u saftay kooxda jeruna muddo laba xil ciyaareed ah ka inta aanu si joogtaha ugu tegin kooxda kubadda cagta masidi waxaana uu ku biiray kooxda kubadda cagta astonvilla sanadkii markuu ah xiddigan ee reer baraasiil ayaa qaab ciyaareed fiican ee kusoo bandhigay kooxda kubadda cagta astonvilla isagoo boqoltodobaatankii kulan u ciyaaray kooxda tartamada oo dhan markaasina waxa uu dhaliyay sideed iyo gool sidoo kale todobaiy toban gool kaleetana waa uu caawiyey oo caawin ayuu sameeyay arsenal ayaa si joogto ah loola xiriirinaya ciyaaryaankan loogu magacaabo suuqyadii ugu dambeeyey waxaana la rumaysan yahay in koox kubadda cagta ee gandis mar kaleeto doonayso in saxiixan ay januari ay qaataan laakiin waxaa leeyahay hadda tartanka waxa uu kusoo biirtayba koox kubadda cagta mancity wargeyska lagu magacaabo football inseder waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee mancity ayaa doonaysaa inay xidigan reer baraasiil kusoo celiso itixaad stadium waxaana la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta mancity ciyaaryahaankan ay aadaed u doondoonayaan sababta tahay kooxda kubada cagta arsenal markaad eegto iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity mar waliba ciyaaryaankan uu doonaya inuu asaga ka tago oo ka baxo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo astafilla laakiin waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan isaga ahaantiisa uu ku qanacsan yahay kubiirista kooxda kubada cagta ee arsenal sababtee tahay wuxuu ogyahay kooxda kubadda cagta masity in fursadaan laga heli karin inkastoo ciyaaryahankan fursad fiican la siin karayo maadaama eh, markaad eegto rudri clio uu yahay ciyaaryahanka qadka dhexe eh, markii la eego oo lamber sigiska ah oo inta badan fursadda ugu badan heysa marka waxaa laga yaabaa asaga iyo rudri in laisla ciyaarsiiyo qadka dhexe waxaweyaan ciyaaryahanada kale sida benadi silva iyo kevin debroni ee vilfordin iyo waxaweyaan iyagu eh, meelaha kale ay ciyaaraan ama garbaha noqdaan ama lambarka sagaalaad ama diishaha noqda marka ciyaaryaankan waxaa la aaminsan yahay in isaga uu doonayo kuberista kooxda kubadda cagta arsenal marka sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal weli waxay daba ordayaan ciyaaryaanka lagu magacaabo evan toney haddaba kooxda kubadda cagta arsenal way ka go-aan tahay in waryahan ay soo qaataan sababta taa waxaad arkaysaa xil ciyaareedkan mar tarasaad ayaa lagu baxsanaya oo hal goola mar waxaa lagu baxsanaya ninka lagu magacaabo inkatiya mar gabriel jesus xilli ciyaareedkan wayba ka jiiftaaba martin odigaad oo xilli ciyaareedka hore goola badan dhaliya xilli ciyaareedkan way ka jaban tahay sidoo kaleet bukaaya saaka waxaa weyaan inkastoo eh, goolal uu caawinayo laakiin waayadanba gool dhalin lagama hayo marka waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta arsenal in ay ugu yaraan toddobaatan milyan iyo lixdan milyan ay ka bixin doonaan ciyaaryahanka lagu magacaabo evantoney evantoney isagu wuxuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda kubadda cagta brentford laakiin arsenal keliya ma doonayso ciyaaryahankan xataa waxaa doonaysa kooxda kubadda cagta chelsea waryahaan doonaysa inkastoo chelsea leeyahay ciyaaryahanka lagu magacaabo victor osamen ayay doonaya laakiin waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal mar weliba dooqa koowaad ayuu ahaan doonaa waryahanka hatuu khatarta badan evantoney guud ahaana dhegeystayaal barnaamij ciyaaraha doon idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkan barnaamijka saxyaanada kulanti